بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور allah subxaanahu watacaala waxaa rabbi uu ku cadeeyay aayaadkan qofku haddii uu hoggaansamo ilaahay subxaanahu watacaala isu dhiibo camalka ilaahay u badaxtiro u hoggaansamo ilaahay wuxuu faray sharciga allana uu raaco macnaha isagoo muxsinna ku samafalaya camalkiisa inuu yahay qof xadhiga uu qabsaday uu yahay mid aan go-aynin allah wuxuu yidhi waman qofka yuslim u dhiiba amba u hogaamiya wajhahu wejigiisa qofka u dhiiba amba u hogaamiya ila allahi alle qofka u dhiiba walxaal huwa qofku muxsin mid samafalay uu yahay mase kiisa mafalaya uu yahay oo dee ilaahay sharcigiisa raacaya faqad istamsaka qofkaasi wuxuu qabsaday bilcurwa xayd amba mareeg ayuu qabsaday alwusqa kalsoonaan badan macnaha xadhigaan go-aynin buu qabsaday faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwa xarig amba dhub ayuu qabsaday alwusqaa adag badan amba si adag adag badan ah wa ila allahi alla xaggiisa ayuunbay u ahaan doonaan wa ila allah alla xaggiisa ayuunbay u ahaadaan caaqibatu lumuuri arrimaha ciribtoodu lah caaqibatu lumuuri ay wa caaqibatu lumuuri umuuraha ciribtoodu ila allah alle xaggiisa ayuunbay u ahaanaya markaa shay waliba ilaahay subxaanahu watacaala ayuunbaa xukumaya weeye ilaahay ayuunbuu gaarayaa ilaahay baa maamulaya subxaana waman kafara kii hore waa qofka isdhiibay ee ilaahay u aaay waman qofka kafara gaalooday ee kufriyayna falaa yaxzunka yaanu ku muruga gelinin nebi muxammedow kufro gaalnimadiisu waman kafaraka kufriyey ee gaaloobayna falaa yaxzunka yaanu ku murugo gelin kufruhu gaalnimadiisu ilaynaa annaga xagga yaga ayuunbuu yahay marjicuhum ay rujuucuhum noqodkooduna amba halkay u soo noqonayaan annaga xagga yaga u weeye fanunabiu waanu uga warrami hum ayaga waxaanu uga warrami doonaa oo aanu ku abaalmarin doonaa abaalmarin doonaa bimaa ay biladii kiibaanu uga warrami doonaa camiluu ay sameeyeen camiluuhu isagaba ay sameeyeen amba bimaa camiluu ay bicamalihim camalkooda ayaanu uga warrami masaamada aynuu laqbayna masderiya marka dambe marka horena mawsuul baynu ka dhignay ina allaha alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye ee ogsoon bidaati suduuri laabuhu wa jamcu sadri waa laab walba bidaati suduur laabaha waxa ku sugan amba ay saaxiibka u yihiin bidaati suduuri laabuhu waxay saaxiibka u yihiin amba ay haystaan amba ku qarsoon allaha ku cilmiga badan weeye waa bisadri kulli axad makhluuq kasta laabtiisa waxa ku jirta allah waa ogsoon yahay subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi numaticu waanu u raaxayn doonaa macnaa bini aadamkaba amba kuwan kufriyey weeye numaticu waanu u raaxayn doonaa hum ayaga waanu u raaxay qaliilaa muddo yar ay fi dunya qaliila in yar baanu u raaxayn doonaa humma dabadeed nadaru waxaanu u baahi gelin doonaa hum ayaga amba nadarru waxaanu u celin doonaa oo ficilkaa macno ficil kale disa nadarru waxaanu u celin doonaa hum ayaga amba waxaanu u baahi gelin doonaa ilaa cadaaba cadaab baanu u celin doonaa amba u baahin doonaa cadaabkaas oo qaliib adag ay fadiic sacbun shaaqa ah. macnaa cadaab adag baanu gelin doonaa ayaanu u celin doonaa baa allah yidhi subxaanah wallah lainse wallahi lain sa'alta haddaad weydiiso nebi muxammadow hum kuwan mushrikiinta ah haddaad weydiiso oo aad maxay tidhaahdo man kuma ayaa khalaqa abuuray assamaawaati samaadka abuuray waalarda arlada yaa abuuray haddaad tidhaahdo la yaquulunna waxay odhan doonaan allah ay allahu khaaliquhaa ilaahay baa abuurahooda ah allaahu alla weeye macnaasha abuuray waa alle kul waxaad tidhaahdaa nebiyow ladimanka xujadiibaa ka oogantay oo waa laga gar helaye alxamdu ammaan lilah ilaahay baa iska lahoo sidaa ku ammaanan macnaha inuu isagu xaq ku taagan yahay xujana uu idinku oogay bale akharuhum dadka badankoodu laa yaclamuun waxba ma ogsoonaba an la yidhoo kuwa imaan la iman doona maaha lilaahi alle ayaa iska leh maa fi samaawaati saadka waxaa ku sugan iyo waalardi wamaa fi lardi arlada waxaa jiraba ilaahay baa iskale ina allaha alleh huwa isagu alghaniyu allaha ka deertoomay ee aan u baahnayn khalqigiisa weeye alxamiid waa allaha xaqa uleh in la ammaano aba mutay macnaa in la in la ammaano mudan markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu rabbi ka hadlay sifaadkiisa khaasatan sifatu lkalaam oo ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay cadamada uu leeyahay iyo kibriyaagiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa siday u wanaagsan yihiin kalimaadka allana ay yihiin kuwo dhammaystiran oon cidi koobi karaynin axadna ma koobi karo waayo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam aynu garanaynaa waa sayid lbashar sayid sayidu waladi aadam weeye haddana markuu ilaahay ammaanayay muxuu ku xidhay laa uxsii sanaan calayk anta kamaa asnayta calaa nafsik ilaahayow ammaan anigu kuma dhammayn karo ammaan kuma dhammayn karo waxaad ku sugan tahay usaad naftaada u ammaantay allah wuxuu ihi subxaanahu wa lowdan iminka waxa la yidhaahdaa un xarfu shardi baa la yidhaahdaaye walow anamaa ay walow ana aladii midka maada mawsuulati walow anamaa midka fi lardi arladaka ku sugani min shajara xaal uu yahay geed amba min shajaratin ah oo tamyiis baynu ka dhigno amba min shajara xaal uu yahay geedkaasi aklaamun waa khabarkeennada aklaamun kalima haddii uu noqon lahaa aklaam walow anamaa maladii midka midka walow anamaa midka wax kaste walow anamaa midka fi lardi arlada ku sugan oo min min shajara xaaluu yahay dir aklaamun kalima hadduu ahaan lahaa walxaal kalima hadduu kaasi noqon lahaa wadahana yamuddu uu siyaadin lahaa ku badda min bacdihi badum isaga dabadeed macnaa markay marato sabcatu abxurin bada toddobi'ii hadday siyaadin lahaayeen maa nafidat may dhammaadeen kalimaat ullaahi ilaahay kalimaadkiisu may dhammaadeen macnaha ilaahay subxaanahu watacaala kelimaadkiisu mama dhammaanayaan xasrina loolama jeedo toddobadan qadood ee waxaa loola jeedaa calaa wajhi mubaalaqa wax kastoo arlada korkeeda ka baxa oo dhir ah haddii qalima laga dhigi lahaa badaha iminka jirana toddoba badood oo kale haddii ay kordhin lahaayeen ay ku soo biiri lahaayeen may dhammaadeen ilaahay kelimaadkiisu ma dhammaanayaan ma arkaysaa cid koobi karaysaa ma jirto weeye marka allah wuxu uhi subxaanau watacaala walow anamaa midka fi lardi ardada ku sugan oo min shajara xaaluu yahay aqlaam qarima hadday ahaan lahaayeen waalbaxru baduhuna mubtada ka dhig walxaal albaxru badana yamuddu hadduu siyaadin lahaa yamuddu hadduu siyaadiyahu baxrigan min bacdihi baddaa dabadeed macnaha markay dhammaato sabcatu abxurin kabar ee waxaad ka dhigaysaa faacil halkaa ayaa muddo sabcatu abxurin bada toddobii hadday siyaadin lahaayeen ay ku biiri lahaayeen maa nafidat may dhammaadeen kalimaatu llahi ilaahay kalimaadkiisu may dhammaadeen waxallo waxaa qalin u baad way qallali lahaayeen ina allaha alcasiiz allah arcigina ka adkaani weeye xakiim waa allah xukun iyo xikmadba u saaxiiba marka cid ilaahay cilmigiisa koobi karaysa ma jirto ilaa ilaahay subxaanahu watacaala cilmi kuma koobi karayno hadal kastoo la sheega iyo cid kastoo la yidhaahdo ilaahay cilmigiisa dhammaystayna waa been weeye allah wuxu uli subxaanahu watacaala maa khalqukum marka lama koobi karo ma argaysaa marka waa maqaalo kaadiba ah haddaad kutubta suufiyada qaarkooda ku aragto cilmiga ilaahay aw hebel baa koobay haddaad ku aragto waa qadiyad beera weeye oo ka soo horjeeda ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadaba ma arkaysa waaclamu cilma rabbii wauxsii xuruufahu buu ku leeyi waaclamu cilma rabbii wauxsii xuruufahu maxruufkii aan koobay hadalkaa kelima gowdha maa khalqakum ma aha waa ma ahanin baa layidhi subxaana watacaala abuuritaankiin maa khalqakum abuuritaankiinu ma ahani iyo walaa bacthukum soo celintiinu midkoodna ma ahaanin ilaa ka nafsin naf oo kale mooyaane ay ilaa ka khalqi nafsin wa bacthi nafsin ilaa ka khalqi nafsin naf sida loo abuuro oo kale loona soo celiyo mooyaane naftaasoo waaxida keli ah sida loo abuuro loona soo celiyo balunba ilahay idin soo celin doonaa mar keliya ina allaha alla samiic ilaaha maqalka badan weeye subxaanahu watacaala basiir ee aragga badan alam tara miyaanad ogsoonayn ana allaha alle yuuliju inuu geliyo alleyla maalinta fi nahaari inuu geliyo yani maalintiibaa badanaysa markaasuu habeenku yaraanayaan mararka qaarkood waa isleekaanayaan mararka qaarkood habeenkii baa tegaya maalintii baa imanaysa waa xilliyada kala duduwan ma ogtahay alam tara miyaadan arkaynin ana allaha alla yuuliju inuu geliyo alleyla habeenka fi nahaar wa yuuliju inuu geliyo miyaadan ogsoonayn annahaara maalinta fi leyli taa miyaana ogeyn wasakara wuxuu sakiray alla ashamsa qoraxda ayuu sakiray iyo wasakara u sakira ashamsa qoraxda uu sakiray iyo walqamar kullun mid waliba qoraxda iyo dayquba yajrii way soconayaan ilaa ajal muddo xaggeed bay u soconayaan ilaa ajal muddo xaggeed bay u soconayaan muddadaas oo musamaa la magacaabay oo ilaahay sida ku cayiman oo qiyaamaha weeye ilaahay alam tara miyaad ogsoonayn oo kale ana allah alam tara miyaad ogsoonayn ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirkii ogsoone hogaalka ku harabi inuu yahay dalika allaha sifaadka leh ee ku sifaysan subxaana watacaala sidaa waxu abuuray sidaa waxu maamulayaa dalika ambakaasi maamulkaasi iyo nidaaminta sidaasi maxay ku dhacday biana allaha bisababi ana allaha alla inuu yahay daraaddeed ayaa alla sidaa wax ugu maamulaa huwa alxaqu inuu yahay dalika yani maamulidda sidaasa ee ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa uu sidaa u maamulayo ee u hagaajinaya wuxuu ku sugnaaday biana allaha alla inuu yahay daraaddeed huwa alxaqu inuu yahay wa annamaa yadcuun iyo maxay kale iyo wa biannamaa midka wa annamaa ay wa biannamaa midka yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi min duunihi alla sokadii albaatil baatil inuu yahay buu kaasi ku sugnaaday ba alle subxaana iyo wa ana allaha wa biana allaha alla inuu yahay huwa alcaliyu allaha sarreeya ee culuwda mudlaqaane daata ahaan iyo makaan ahaan wuu sarreeyaa ana allaha wbiana allaha alla inuu yahay ayaa maaragtay kaas ku sugnaaday huwa alcaliyu allaha sareeya ee koreeya daat ahaan iyo martaba ahaanba amba makaan ahaanba alkabiiru ee weyn waa ilaha weyn subxaanah watacaala alcaliyu ladi la acla minhu alkabiiru ladi huwa akbaru min kuli shay maana allahan cidi ka weyneyn weeye alam tara miyaad ogsoonayn alam taro miyaana ogtoonayn ba allah yidhi subxaanahu watacaala ana alfulka dooyuhu tajrii inay qulqulaan amba ay socdaan filbahri badda dhexdeeda binicmati illaahi inay la socdaan tajriida ku xig binicmati illaahi inay la socdaan macnaha nicmada ilaahay iyagoo weheliyo ku laran waxay u soconayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala dooyaha biyaha dushooda u marayaa iyo maraakiibtaasi liyuriyakum siuu alla idiin tuso min aayaatihi aayaadkiisa wax ka mid ah minta tafciiliya ayaa la yidhahdaa bacda aayaat min aayaatihi aayaadkiisa qaarkood si alla idiin tuso inna fii daalika kaa la soo sheegay ayuu ku sugan yahay la aayaat baa ku sugan likulli sabbaar mid samir badan likulli sabbaarin mid samir badan dhammaantii ayuu ugu sugan yahay shakuur oo mahadnaq badan oo ilaahay u mahad celiya subxaanahu watacaala wa idaa rashiya hadduu dul maro hum ayaga haddii uu dul maro ama daboolo mawjo mawjado hadday daboolaan mawjadahaasoo ka durari daruuraha oo kale ahi wa idaa rashiya hadduu dul maro kii doonyahaas arraa ama uu daboolo ayaga mawj mawjado mawjadahaasoo kadulali sallaaya daruuro oo kale hadday dul dacaw waxay u yeedhaan allaha alle ayay baryaan dacaw allaha alle ayay baryaan mukhlisiina xaal ay u badax dirayaan lahu alle addiina ay addaaca cibaadada <clears throat> baryada iyagoo ilaahay u badax ayay rabbi keligii baryaan oo wax kastay caabudi jireen way iska iloobaan falamaa najaa markuu ka badbaadiyo falamaa najaa markuu ka badbaadiyo hum ayaga ila albari haddii uu badbaadiyo fa minhum waxaa ka mida duulkii maaragtay badwayntaa galay muqtasid mid iska dhexdhexaysa oo eh, sameeya cadaalad oo ilaahay isu dhiiba subxaanahu watacaala falmuqtasidka waxa la yidhaahdaa waa qof camalka dhexdhexaadnimo ula yimi waxa iska dhici karaysaa inay tahay min baab alinkaari calaa man shaahada tilka alahwaal inay tahay ayaa dhici karta culimada qaarkood waxay leeyihiin muqhtasiska waxaa loo sheegaa qaarkood way islaamaan qaarkoodna way kufriyaan macnaa iyagii baa qaybsamaya fa minhum waxaa ka mida muqtasis hadda mujaahid wuxuu leeyahay kaafir buu isagu leeyahay mid gaaloobay baa kamid a ah. aye xadaf baa dee jiri kara wa minhum mumin aba fa minhum waxaa kamida ah muqtasid sida mufasiriinta qaarkood leeyahay mid alla rumeeya iyo wa kaafir mid kufriya sidaasun bay uqaybsamaan wamaa yajxadu ma diidaan biaayaatinaa aayaadka yaga ma ilaa kullu khataarin mid khatar badan dhammaantii mooyaane mid khiyaamo badan khataar waa qof khatar badan weeye ilaa kullu khataarin macnaa mid khatar badan oo khiyaamo badan dhammaantii mooyaane ayaad kayaga cid kale ma diido ma diido cid kale kafuur oo gaalnimo badan kuwa gaalnimada badan ayuunbaa diidaya ayaa allah yidhi subxaanahu watacaala ee rabbi waxa uu yidhi waana kafuur waa jaxuud maana mid ilaahay khataar alqadaar ba la yidhahda qofka ballan furida badanna waa la yidhaahdaa ee aan ballan ba lagu aamini karin alghadaaru adu waa qof khatar badan oo khiyaamo badan weeye oo markastuu ballan galada ballanka jabiya rabbi waxa uu yidhi subxaana watacaala yaa ayuha annaasu dadow itaquu ka baqa rabbakum rabbigii ka baqa oo ilaahay wuxuu idin faro la kaaleeya wuxuu idinka reebayna ka taga wakshaw ha ka cabsada yawma maalin oo mafcuulnimo maanta waxaa lagu nisbiya yawma maalin ka baqa maalintaasoo laa yejzi aanu waxba ka tari doonin waalid mid wax dhalay can waladihi ilmihii uu dhalay aanu waxba ka tari doonin amba waxba aanu ka gudin laa yejzi aanu ka gudi doonin waalidun mid wax dhalay can waladihi xaggii waladkiisa aanu ka gudi doonin shay-a walaa mawluudun mid la dhalayna huwa isagu jaazin aanu ahayn waa ismu faacila walaa mawluudun mid la dhalayna waa ilmihii huwa isagu jaazin aanu ahayn kii ka abaalmarin doona ama ka gudi doona can waalidihi xagga waalidkii aa shaynaba maalintaani waxbay fari doonin iska ilaaliya baa rabbi yidhi ina wacd allah ilaahay ballanqaadkiisu xaqa weeye ballanqaadka ilaahay waa mid xaqa subxaanahu watacaala uu iman doona falaa taqurannakum yaanay idin tagin falaa tagurannakum yaanay idin tagin oo aanay idin tagin idinla goyn alxayaatu noloshu yaana idinla goyn addunyaa addunyo walaa yagurannakum yaanu idinku dagin billaahi ilaahay dulqaadkiisa algaruur mid lugooyo badani waa shaydaanka eh walaa yagurannakum yaanu idinku dagin billaahi alle caatubkaasi alle iyo ukaalinta rabbi algharuuru mid lugooyo badan amba mid khiyaamo badan waa shaydaanka ayaa algharuur la yidhaahdaa marka yani shaydaanku yaanu ilaahay cilmigiisa iyo dulqaadkiisa intuu idinka faa'iidaysto idinku dagin baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala ina allaha alle cindahu agtiisa ayuu ku sugan yahay cilmu saaca saacadda cilmigeedu ilaahay baa cilmigeeda la gaar ah waxaa la yidhaahdaa kuwa furayaasha qaybka baa la yidhaahdaayo axadna ma ogaan karo ilaa bacda iclaamihi tacaala biha ilaa ilaahay markuu ogeysiiyo dadka uu tusan mooyaane marka waktiga saacaddu ay dhacayso ma oga nebi la diray iyo malak muqarabi toona ma ogsoona laa yudalliha liwaktiha ilaa huwa allah wuxuu leeyahay cilmu saaca baa ku sugan oo lama ogaan karo ashraaduhum baa la sheegay calaamado ay saacaddu leedahay wayunazilu wuxuu soo dejiyaa alle alghaysa roobka ayaa ilaahay soo dejiyaayo soo dejinta roobkuna ilaahay agtiisa ayay ku sugan tahay wakadalika insaalu qays roobka soo dejinkiisana lama ogaado laakiin ilaahay markuu amro in roob do-o dee xaaladaa waxa ogaadaan malaa'igta ayaa ogaanaysa maaragtay shaqada roobka qaafilsan way ogaadaan mufasirku wuxuu leeyahy wama yashaa allahu min khalqihi hadduu qalabkanto intu iska isticmaalo waxyaabahaasina wax basiya oo maaragtay qayb ogaal maaha ama run bay noqon doontaa amba dad bay noqotaa waxyaabaha saadaasha hawada ay ka saadaariyaan laakiin mar haddii malaa'igtiiba ilaahay ogeysiiyey ogaalkiisu qayb nisbiya ah buu noqonayaa se makhluuqii qayb baa ogaatay weeye wayaclamu rabbi waa ogsoon yahay maa fi larxaami riximada waxa ku sugan ayaa ilaahay ogsoon yahay subxaanahu watacaala maa fi larxaam macnaa dhinac walba uu ka ogsoon yahay oo masalan haddii ma arkaysaa dadku markii ilaahay malagu dura oo ilmuhu afar bilood uu gaaro malagani uu qoro waxyaabihii ilaahay faray inuu ka qoro dee uu qaybnima ka baxaya marka haddii ba ay dhacdo maanta sida waaqica in la ogaado ilmahan caloosha ku jira ogaalkan la ogaanaya waa mid naaqisa weeye laakiin marka lagu leeyahay wayaclamu maa fi larxaam waxa rixib lagu suga dhexdoosuda ilaahay siduu ogsoon yahay ilaahay wuxuu soo yahay ilmahan inuu si noolaan doono iyo inuu dhiman doono shaqi iyo saciidkuu noqon doono muslim iyo kaafirkuu noqon doono wuxuu kasban doono wuxuu samayn doono macnaha waa jamiica jawaanibihi laakiin waa laga yaabaa inuu ku dhahda ilma habeen kasii jeeda oo masala xaaladana wuu qaybnimo ka baxay oo qaybkii waxba kama ogaanin mar haddii inta marag loo diray maraga ogaado oo lab iyo dhadinku yahay qaybway ka baxsantay marka marka haladan lagu sawiray waa alcilmu bidaat marka wax iskhilaaf oo meesha jira ma jiro cilmiga waa jawaanib kale laga eegaya wamaa tadri ma oga nafsu nafina ma ogaato maadaa tagsibu waxay kasban doonto hadaa bari naf alla na ogaanaysaa ma jira baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala war warkaasi adigu beriba wax alla waxaad qabsan doonto iyo waxaad kasban doonto ma arkaysaa ma ogi wamaa tadri ma oga nafsun nafina ma ogsoona biayi ardin arlabay tamuutu ku dhiman doonto wamaa tadri ma ogsoona nafsun nafina waa nakira fii siyaaqi nafsi su-aalkii maysid biayi ardin arla alla arlabay tamuutu ay ku dhiman doonto ma ogsoona walanana ay u kicisintay si ay ugu noolaataa way ku dhimanaysaa iskaga bakside ma ogta intay tagto oo lagu yidhaa way caafimaad doonata ee markii iskaga dhimanaysa war oga ma arkaysa dawa u doona ma og laakiin musiibo kale waabay ku xijaabanaysaa ma ogtahay tahay markaana sinama ogsoona baa ilaahay subxaana watacaala ina allaha alla khabiir caliim allaha ku cilmiga badan weeye subxaana watacaala macnaa wax kastoo dhici doona khabiir waana ilaah ogaalkasa awey ah subxaana bismi illaahi raxmaan raxiim suuratu sajda makiya weeye aayaadkeedu waa soddon aayadood weeye waxaa sugan rasuulku salaada subax inuu suuradan iyo akriyi jira ragxadda hore ta dambana hal ataa cala lisaani uu ku akriyi jiray mararka qaarkood waa akriyi jiray rasuulku salawaatu llaahi wasalaamu calayhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim allahu aclam bimuraadihi tanziilu lkitaabi mubtadaynu ka dhiganaynaaye tanziilu lkitaaba kitaabka soo dejintiisa laa rayba shaki xaal aanu ku sugnaanin fiihi tansiilka amba kitaabkaasi min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa xaggiisa ayuunbuu ka yimi amba laga soo dejiyey tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu laa rayba shaki xaal aanu ku sugnaanin fiihi kitaabkan min rabbi alcaalamiin khabarka halkaari min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda xaggiisa ayaa kitaabkan ilaahay ka soo dejiyey subxaanahu watacaala am yaquuluuna bale a yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftara muxamed baa abuurtay u kitaabkan ay istacala muxamed baa abuurtay sameeyaday leeyihiin bale nebi muxamed ma samayne huwa kitaabkani alxaqu weeye min rabbika xagga rabbigaa ka yimi ilaahay baana soo dejiyey muxuu u soo dejiyey litundira si aad ugaga digto qawmaadun aciqaaba alciqaab mafcuulka labaad qadar litundira si aad ugaga digto qawma qoro alciqaaba si aad ugaga digto qoomkaasoo ka sifay qoomkaasoo maa aanu u imanin maaragtay min nadiir ay nadi maa ataahum aanu u imanin min nadiir ay middiga ay nadiirun faacilka dhig minta laftira min qablika adiga horta lacallahum yahtaduun likay yahtaduun si ay u hanuunaan allahu allaaladii wey midka weeye khalaqa abuuray asamaawaati abuuray waalarda abuuray iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa ku abuuray fii sittati ayaamin maalmo liqa gudahood ku abuuray uma istawaa alla wuxuu ka kormaray cala alcarshi carshigiisa ayuu ku ekaaday siwaan yaliiqu bihi wuxuu ku ekaansho isaga u cunsaba qaabku ugu ekaaday inagu ma naqaano laakiin waxaan rumaysanahay rabbi inuu ku ekaaday maa lakum idinka idinma ahaanin min duunihi alla sokadii min waliyin ay waliyun idinma sugnaanin mid arrintii xigta idiin oo arrintiina maamula iyo walaa shafiic mid idin ergeeyaatoona afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan samaynin yudabbiru wuxuu maamulaa alle alamra amarka ayuu rabbi maamulaa min asamaa xagga samada ayuu ka soo maamulaa culuwiga ilaahay bay kutusaysaa amarka alle xagga kore inuu ka yimaado ila alardi arlada xaggeeda ayuu usoo maamulaa subxaanahu watacaala uma yacruju wuu kor noqdaa amarkii faacilkaa yacruju waa amarka uma yacruju kor ayuu u noqdaa amarku ilayhi ila allahi ilaahay xaggiisa ayuu ugu kor noqdaa fii yawmin maalin ayuu kor ugu noqdaa yoomkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu miqdaaruhu qadarkiisu alfa sana sanado kuna uu ahaaday sanadahaasoo mimaa kuwii aad tacuduuna tirisaan haddaba yoomkan u dhigma kunka maalmood waa goorma macnaa waa masaafada samada haddii laga yimaado iyo dhulka haddii laga tago waa masaafatu nusuuli waa fuluuc weeye oo macnaheedu waxa weeye shan boqoloo sanadoodna xaggan ayaa loo socdaa shan boqoloo sanadoodna dee uu soo tegayo shan boqolna amarkaa u noqonaya macna qadar intaa jira ayaa amarka ilaahay subxaana watacaala intuu ka yimaado macnaa haddii la qadar sayr iyo socod in la sameeyo kun sannadood baa loo socon lahaa lagama soo degi laha wey shan boqolna waa lasii soconaya shan boqolna waa lasoo soconaya amba amarkaa shan boqol shan boqolla saas oo kale haddii sayl socod la qadari lahaa weeye marka yoomkani waa sidaas weeye kaana miqdaaruhu alfa sanatin uu yahay oo mima si aad aad tirinaysaan marka waa tafsiirka ugu raajixa weeye misrida dabri iyo mufasiriinta badankoodu ay door bideen wa annusulu min almalak yani shan boqoloo sannadoodna wuu soo degaya shan boqoloo sannadoodna uu socon lahaa wey haddii socod la qadaro marka amarka ilahay saas subana waa nusulu min almalaki fii masirati hamsamiati caamin wa sucuudihi fii masirati hamsamiati caam waa soogu ah, marka waa duruuca nusuulka u weeye daalika ka sidaa wax u maamulaya mudabirkaasi daalika ka sidaa wax u maamulaya caalimulhayb waxa maqan allaha caalimka ku ogsoon weeye iyo washahaada muuqatadaba alcasiizu weeye allaha cidikaadka aliim alraxiimu weeye markaa fii yawmin kana miqdaaruhu alfa sanatin mima tacuduun waxa weeyaan uun waa sida aynu u sheegnay waana awsuda lagu tabciyay ka mid tahayo suuratulcajna waynay kusoo maray maaha musaafasan oo kale inay jirto laakiin taasi waa maalmaha ilaahay lixda maalmood uu abuuray mid kamida ah, ayaa noqoto iyadoo kunka sanadood maalinta kontonka kun ee sanadood ilaahay kala mid dhigayaana iyadoo taasi waa yowma alqiyaama weeye idan qur-aanku isma tacaarudayo iskama hor imanayo allah wuxu subxaanahu watacaala wa allah sidaa wuxuu abuuray alladii allaha wey dalika caalim اlغayb wاshahaada dalika kaasi ay ilmudabir ka sida wax u maamulaya caalim اlgayb maqanka ilaaha ogsoon weeye iyo wshahaada muuqatadaba alcaziiz ilaaha adikaadkaanin weeye alraxiim waay baa raxmada badan le wey alladii weeye axsana hagaajiyey kula shayin shay walba ilaaha hagaajiyey weeye shaygaasoo khalaqahu uu alla abuuray shaygaasoo khalaqa uu abuuray alle hu shaygaba khalqahuna waa la akriyaa kala ma arkaysaa marka khalqa haddaad akrido kulladaad ka bedelaysaa alladii allaha axsana hagaajiyey kula shay shay walba hagaajiyey ka bedel khalqahu hagaajiyey abuuradiisa saasuu noqonaya markaa shay kastoo ilaahay abuuray saasuu qurux badan yahay waad garanaysaan saxaabigii la odhan jiray camar ibn zuraara ayaa isagoo balleg maaragtay badlad xulla go-buu guntanaa markaa isbaal buu ku sameeyey isagoo sii daayey nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qabtay markaa maada maada ayuu qabtay isagoo u ishaaraya isbaal inay tahay markaa saxaabigu waa ka yidhi rasuulka ilaahay ow maaragtay waxaan ahay nin misa yaryar xamshu xamshu saaqayn waan mise dhuudhuubnahay buu yihi markaa misaha yaryare dhuudhuuban ayaan dadka ka qarinayaa markaasaa rasuulku yidhi maya iska daa ilaahay wuxuu abuuray maaragtay wuu hagaajiyey oo wuu quxiyey marka shay walba ilaahay wuxuu siiye wanaagiisa ha iska jira xadiis kale oo tabari iyo imaam axmed ay warinayaanoo aad u khatar badanoo dadkan isbaalka sameeya ay khatar ugu jiraan isbaalka waxaynu ujeednaa qofku inuu bacda shullaha dhigo oo labada kuraamood uu dhaafiyo surwaalka iyo macawista iyo khamiiskaba ma arkaysa markaa ninkaasi saxaabiga markuu rasuulka arkay ayaa ninkaasi wuxuu ihi hi rasuulka ilaahay oo waxaan leeyahay dalbo ayaan leeyahay fakfaku rukbatay saasaa buu leeyahay weliba waxa isxoqa labadayda jilib baa isxoqaya maanaa lugahii baa intay isku soo baydeen ayay maaragtay jilbaha iska qofaya oo jilbahayga ayaa isxoqaya sidaa daraaddeed baan isbaalka u samaynayaa buu hi markaasaa rasuulka ilaahay ku yihi waan ha samaynin ilaahay subxaanahu watacaala wax kastoo abuuriyey uu hagaajiyey laakiin xadiidka intaan arkaya masalada ishkaalka xadiidka ugu khatarta badan inuu noqonaya ayaan filaya waana xasan masalan xadiidkaasi wuxuu leeyahay waa sidaa ha yeelin ina allaha laa yuxibu lmujsiniin ilaahay ma jecla buu leeyahay kuwa ishkaalka sameeye ma marka istiirayntu iyo manaa macawsiidayntu shulla yaanay ilaahay ku nacsiinin ina allaha laa yuxibu lmuskiniin aad buu ilaahay ma jecla dadka maradooda shullaha dhiga waa rag ayaa laga hadlayaa dumar laga hadli maayo marka baaraka allahu fiikum waxaanahan iska gaagaadsada haddaad dawaarla tahayna inkaar baad qabtaa kamaa u tegin mar hadduu ku yidhahdo kulaamaayo baankii waa icaanatun cala lmunkar macsiyaad ku caawinaysaa mawti adeer anigu halkaa qur-aanka dusheeda ma kuu joojiyaan ku dhexi amba kubda farsamihiisa hadduu ku diido ilaahay baa midka ogol kuu keeni doone iska dhig allah wuxuu i subxaanau watacaala ma arkaysaa uma jacala wabadaha ilaahay wuxuu bilaabay khalqa aliinsaani wabadaha rabbi wuxuu ka bilaabay khalqa alinsaan insaanka abuuritaankiisii ilaahay wuxuu ka bilaabay min diin dhooba xaggeed baa ilaahay ka bilaabay oo dhooba ayuu ka abuuray min diinin buu ka abuuray dhoobo uma jacala ilaahay wuxuu ka yeelay naslahu بني aadamka u aadam naslahu insaanka ubadkiisii dhashiisii waa tafsiirkiisii uma nasla ilaahay uma jacala wuxuu ka yeelay alle naslahu ay nasla insaani insaanka maaragtay dhashiisii amba ubadkiisii ilaahay wuxuu ka yeelay min sulaala mid lasoo beegto min sulaala mid laga soo siibo min maain biyo xaggood laga soo siibo biyahaasoo mahiin liita oo cadayra min sulaala mid laga soo saaro min maain biyo xaggood biyahaasoo mahiin liita oo cadayra waa siday sheegaanoo ma arkaysaa biyahan aad sayrayso ee faraha badan aba wadaaduba ay sayrayso oo dhan macnaa lagama abuuro ilmaha qayb ka kamida ah ayuunbuu noqonaya ma arkaysaa qayb kamiduu noqonaya uma sawaa ilaahay wuu simay hu insaankii wuu dhammaystiray uma sawaa ilaahay wuu simay hu insaankii oo wanafaka wa aadame wuxuu rabigeliyo ku afuufay fiihi kii badka ahaa in aadam weeye min ruuxihi ruuxdii ilaahay u abuuray mid kamida ah. min ruuxihi xagga ruuxdiisu ilaahay kaga afuufay oo markaa idaafadani waayo waani tashriif bay noqon karaysaa ama min ruuxi xagga ruuxdiisa ilaahay kaga afuufay arwaaxdii u abuuray mid kamida ah. ayuun baa ilaahay geliyey subxaana wajacala wuxuu yeelay alle lakum idinka idin yeelay asamca maqal iyo walabsaara arag iyo walafkida quluub qaliilan ma ay tashkuruuna waad u mahad celisaan alle shukraa mahad celin ayaad u mahad celisaan mahad celintaasoo qaliilan ma yar oo yar ama tashkuruuna ilaahay waxaad u mahadnaqdaan zamanan xilli un baad u mahadnaqdeen zamanan xilli un baad u mahadnaqdaan zamaankaasoo qaliilan maa yar oo yar saasaad u dhaqmaynaysaa marka ay ilaahay uga mahad celisaan baa ilaaha yidhi watacaala wa waxay yidhaahdeen aidaa dalalnaa markaanu raaba'no markaanu ku ludno ku milanno qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa ma markaa dalalnaa aanu ku ludno fil ardi arlada dhexdeeda ciidda yada jirka yaga iyo ciidda isku qasmaan aina anagu la fii khalqin ma khalqi baanu ahaan doonaa makhluuq makhluuqaasoo jadiid cusub managa cusubaan ala soo saari doonaa bale hum ayagu saa ka gaalaya biliqaa'i rabbihim rabbigooda kulankiisa kaafiruuna kuwii ku kufriya weeye qul waxaad tidhaahdaa nebigow yatawafaakum waxaa idin oofsada yatawafaakum waxaa idin oofsada malaku lmawt mawtka malagiisa malag iyo almawt way kala duwan yihiin oo mawdkuna waa makhluuq kale oo jira waa wax jira sida noloshuba ay u jirto tabaaraka aladii biyadihi lmulk wa calaa kuli shayin qadir aladi khalaqa almawta walxayaat marka almawt malagana waa ku shaqaynaya ee malag dulmawt un baa laisla yidhaahdaa nusuusku saasay ku caddahay cadraa'iil looma hayo inuu magciisu yahay adilo saxiixa waa la yidhaahdaa laakiin looma hayo daliil saxiixa yatawafaakum waa ka idin awsada malakulmawti baa idin awsada ayaa ilaahay subxaana watacaala acwaan buu leeyahy kuwa caawiyo malaa'ig ee way jiraan kale iyana walow tanaa haddaad arki lahayd malakulmawti baa idin awsada alladii malaga ukila loo wakiishay bikum idinka ukila loo wakiishay bikum idinka loo idin tala saartay nafka qaadidiina uma ilaa rabbikum dabadeed oofashada dabadeed uma oofashada dabadeed ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisa ayuunbaa turjacuuna laydin celin doonaa walow taraa haddaad arki lahayd nebi muxammedow id xilli haddaad arki lahayd almujrimuuna kuwa mujrimiinta ahi naakisuu ru'uusihim madaxyadooda kuwii kuurariyey ay yihiin naakisu waa shafu naajis ismu faacil weeye waana idaafaysay mudaafa ilayhi weeye isaga iyagu u saxkalashaday walow tana haddaad arki lahayd bilcilmi almujrimuuna kuwa gaaloobay naakisuu ru'uusihim madaxyadooda kuwii foorariyey ay yihiin cinda rabbihimna ku foorariyey qaa'iliina iyagoo leh rabbanaa rabbigayo absarnaa waanu aragnay xaqiiqadii oo wasamicnaa waanu maqalnay ee farjicnaa nacayh nacmal aanu samayno saalixa camal wanaagsan inaa muuqinuuna kuwa yiqiinsan baanu nahay xaqiiqada eh xaalada haddaad arki lahayd la ra'ayta amran fadiica arrin culus baad arki lahayd weeye jawaabta labadaynu qadaray allah wuxu uhi walaw shi'naa haddaanu dooni lahayn dadka inaanu wada hanuunino la aataynaa waxaanu siin lahay kulla nafsin naf walba waxaanu siin lahay hudahaa hanuunkeeda ayaanu siin lahay waa hidaayatu tawfiiq weeye laakiin ilaahay xaqa iyo baatilkaba dadka waa u kala saare wey allah wuxuu idhi hudahaa hanuunkeeda ayaanu siin lahay naf walba walaakin ha yeeshee xaqa waxaa sugnaaday alqawlu qawl baa sugnaaday baa ilaahay yidhi minii aniga xaggayga ka sugnaaday oo maxay ah laamlaanna inaan ka buuxin doono ka buuxin doono jahannama jahannama inaan ka buuxin doono min aljinna jinka qayb ka mid ah iyo wannaasi dadka qayb ka mid ah ajmaciina dhammaantoodba min aljinati jinka qayb ka mida iyo wnaas dhulka qayb ka mida ajmaciin ballanqaadkaasaan u fidhinayaa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waxaa lagu odhan doonaa faduuquu dhagamiya bimaa nasiitum ilowgaad ilowdeen daraaddii amba ka tegiddaad ka tagteen daraaddeed liqaaa yawmikum yoomkalla kulankiisa aad ka ilowdeen faduuquu dhagamiya bimaa kii ay bimaa nasiitum ay binisyaanikum ilowgiina daraaddiid ku dhadhamiya liqaaa yawmikum yoomkiina la kulankiisa aad ilowdeen bimacnaa aad iskaga tagteen ilowga ilaah wax kuma ciqaabe haadaa kani haadaa kan ah haadaa kan ah markaa yoomka ku cadeey markaa faduuquu dhadhamiya alcadaaba bimaa nasiitum ay binisyaanikum ilowgiinii ku dhadhamiya liqaaa yawmikum yoomkiina la kulankiisa aad ilowdeen haadaa kan ah ama faduuquuna dhadhamiya bimaa nasiitum ay binisyaanikum in lowdiina daraadii ku dhadhamiya liqaa yawmikum aad ilowdeen haadaa ka dhadhamiya oo mafcuulka bacdaaba aynu ka dhigno inaa anagu nasiinaakum waanu idinkaga tegaynaa nasiya bimacnaa taraka waana wax luqada carabiga macruufku ah weeye ilaahay waxba ma inloobo oo waa sifatu naqsi ilaahayna looma nasreeyo inlow inaa anagu nasiinaakum waanu idinkaga tegaynaa halkan waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaan cadaabkii dhadhamiya bimaa kii sababtiisa ku dhadhamiya bisababi ladii kii sababtiisa ku sugnaaday ee tacmaluuna kuwii sameeya inamaa yuuminu waxaa rumayn doona biaayaatinaa aayaadkayaga waxaa rumeeya uun aladiina kuwa idaa dukiruu haddii la waaniyo bihaa aayaadkaa lagu waaniyo aladiina kuwa ayaa rumayn doona idaa dukiruu marka lagu waaniyo biha aayaadkaasi haruu daata ee dhaca sujada cala kawnihim saajidiin xal ayay ku sujuudsan sujuud la daataa wasabaxuu ilaahayna xumaanta ka nasaya u tasbiixsada bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo ku maran ay xaala kawnihim xaamidiina xalayhim kuwii ammaanaya rabbahum walxaal bay tasbiixsadaan amba daataan hum ayagu laa yastakbiruun ilaahay cibaadadiisa aanay ka jibin oo aanay ka santaagin tatajaafaa xaal ay ka dheeraatay bay tasbiixsadaan tatajaafaa xaal ay ka dheeraatay ama tatajaafaa waxay ka fogaatay junuubuhum dhinacyadoodu dhinacood dhinacyadoodu can ilmadaajici gobasha gobasha way ka dheeraadeen oo cibaaday u taagan yihiin wa masjaca waa dhinaca junuubuhum dhinacyadoodu waa dhinacaad u jiiftay can ilmadaajici bay ka fogaadeen yadcuuna cahad ay baryayaan bay ka fogaadeen dhinahoodu dhulka rabbahum ay rabbigood baryayaan maxay u baryayaan khawfa cabsi daraaddeed ay ka baqanayaan rabbiba camalkooda inuu ka aqbali waayo iyo wadabacaa rajay daraaddeed ay camalkooda ilaahay rajo iyo ajar ay kaga doonayaan maca daalika iyagoo dhinacoodu iyagoo tasbiixsanaya iyagoo sujuudaya iyagoo maaragtay akibrayni iyadoo dhinacoodu dhulka diiday ayay haddana baqayaan baa ilaha yidhi subxaanahu watacaala way ka baqayaan in camalkooda laga aqbali waayo haddana way rajaynayaan wa mimaa kii wax ka mida rasaqnaahum aanu siinayna yunfiquun halkaa ku xidh wa yunfiquuna way bixiyaan mimaa kii wax ka mida ayay bixiyaan rasaqnaahum aanu siinay falaa taclamu ma ogsoona nafsun nafina ma oga maa ukfiya waxa loo qariyey maa ukfiya waxa loo qariyey lahum ayaga oo min qurati acyun indha waxay ku joogsadaan ah min qurati acyunin indha waxay ku joogsadaan ah maxaa loogu qariyay jazaa abaalmarin daraaddeed mafcuul lahu ka dhig jazaa'a abaalmarin daraaddeed maxay lagu abaalmarinayo bimaa kii lagu abaalmarinaayo kaanuu ahay yacmaluuna kuwii sameeya camalkii saalixa ee wanaagsan inay yimaadeen afaman mid kaana ahaaday muumina ah qof muumin noqday oo ilaahay subxaana watacaala caabuday kaman miyuu la mid yahay kaana ahaaday faasiqa mid baxay oo ilaahay daacadiisa dibadda ka ah rususha ilaahayna beeniyey laa yastawuun ma sinna labadaasi ila laba janaaxbay u taagan yihiin oo fusaaqdana way badanayaan mu'miniintuna way badanayaane laa yastawuuna ma sinna inaanay sinayna ilaahay baa caddeeyey oo bal kama gaalay taas ama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu falaha saalixaati camalada wanaagsan falahum waxay leeyihiin jannaatu lma'waa nagaali hoy jannooyinkood bay leeyihiin jannaatu lma'waa ayay leeyihiin nusula xaalay tahay sooriyo amba martigelin jannadaasi maxaa loogu martigelinayaa bimaa sababtii kaanuu ay ahaayeen yacmaluunahu calayka qadar kuwii sameeya amba bicamalihin wa ama aladiina kuwase fasakuu baxay ee ilaahay daacaddiisa dibadda ka noqday fasaquu baxay ee fagaagoobay fa ma'waahum kuwaa xeradoodu amba hoygooda ay u hoyanayaan annaaru weeye kulamaa mar alla marka kulamaa mar alla marka araaduu ay doonaan kulamaa waxay faa'iidaynaysaa takraar wax la yidhaahdo mar alla marka mar kaste kulamaa mar alla maro mar alla marka araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa ay min annaari naartaa markay ka ba markay doonaan inay ka baxaan uciiduu waa lagu celiyaa fiihaa naarta dhexdeeda ayaa lagu celiyaa waqiila waxaa la yidhaahdaa lahum ayaga lagu yidhaahdaa duuquuna dhamiya cadaaba annaar naartan cadaabkeedana dhamiya alladii naartii cadaabkii cadaabka ka sifi alladii cadaabka kuntum aad ahaydeen bihi isagaba tukadibuuna kuwii beeniya lisan baa qaban lahayd inaanay cadaabkaa beenin jirteena dhamiya wallaahi yalanudiiqanna waxaanu dhansiin doonaa hum ayaga min alcadaab cadaabka ayaanu dhadhansiin doonaa wax ka dhadhansiin doonaa cadaabka aladnaa dhow amba yar duuna alcadaabi cadaabka sokodii baanu dhadhansiin doonaa alakbari weyn cadaabka waxa la yidhaahdaa adduunyada iyo aakiradaba ugu dhacaa oo imtixaanaadkan iyo dhibkan iyo baladan weeye naartunba aakhira ah walanudiiqanahum wallahi lanudiiqana waxaanu dhadhansiin doonaa hum ayaga min alcadaab cadaab ayaanu wax ka dhadhansiin cadaabka aladnaa yar duuna alcadaabi cadaabka sokadii alakbari weyn lacalahum yarjicuun ay likay yarjicuun bal si ay usoo noqdaana gaalnimada iyo xumaanta iyo fisqiga iyo macaasida uga tagaan waman adlamu yaa ka dulmi badan waryaa ka dulmi badan baa ilaahay la istifhaamtan inkaari weeye macnaa laa bay ka dhigan tahay laa axad cid ka dulmi badani ma jirto waman adlamu yaa ka dulmi badan minman qof yaa ka dulmi badan dukira lagu waaniyey biaayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey uma dabadeed nacmada ka jeestay canhaa aayaadkii ka jeestay kaayaa ka dulmi badan inaa anagu buu rabbi yidhi isagoo isweyneeyey min almujrimiina kuwa dembiilayaasha ee kufriyey muntaqimuun kuway ka aargoosan baanu nahay waanu ka aargudan doonaa baa rabbi yidhi subxaana watacaala ilaahay baa markaa ka aargoosanaya oo qofka gaalnimo iyo xumaanta la yimi ma saxsanayo ilaahay siduu caddeeyey wallaahi baa rabbi yidhi subxaana laqad aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii tawraad ahaa baanu siinay ee falaa takun ha noqoni nebi muxamed oo fii mirya ah. shakikii kaga sugan min liqaa'ihi haddaba damiirka ayaynu u cerinaa min liqaa'ihi ay min liqaa'i muusa muuse la kulankiisa adla kulmi doonto oo qataada iyo mufasiriinta waxay leeyihiin wa qataada oo kale laylat israagii baa rasuulku la kulmay salawaatu llaahi wasalaamu calayh waxaasi rasuulku dhal ra'aytu laylata usriha bi muusa bni cimraan rajulan aadama jacda kaanahu min rijaali shan ah macnaa nin dher buu ahaay oo maaragtay simihiisu aanay aad ususanayn buu ahaa marka ragga nimanka shan alla yidhahda waa u eesha oo abu hurayra ahaa kisana waa kii arkay markaa min liqaa'ih waaci muuselle kulankiisa ilaahay uu kula kulmay subxaana wa tacaala ma arkaysaa samada kore culimmada qaarkood waxay leeyihiin min falaa takun ha noqonin fii mirya shakinkii kaga sugan min liqaa'ihi muusella kulankiisu alle la kulmay ay min liqaa'i muusa rabbahu casa wajalla waa tafsiir mufasiriinta qaarkood ay saareen aqwal badan oo kalena way iska jiri kartaa wajacalnaa waxaanu yeelnayba waxaanu ka dhignayba alla yidhi waxaanu ka yeelnay hum kitaabka aanu nebi muuse siinay markaa damiirka waxaynu u celinay kitaabka eh hudaa hanuun baanu uga dhignay amba haadiya kii hanuuninaya baanu ka yeelnay libani israa'iila reer bani israa'iil hanuun baanu uga dhignay baa rabbi yihi subxaanahu watacaala wajacalnaa waxaanu ka yeelnay minhum ayaga xaggooda waxaanu ka dhig ama bacdahum waxaanu ka yeelnay a'ima kuwa lagu dayda baanu ka yeelnay baa ilaahay yidhi waa qaar wanaagsanay lahaayeen wajacalnaa waxaanu ka yeelnay minhum qaarkooda a'ima baanu ka dhignay a'imadaasoo yahduun ku hanuuniya dadka biamrina amarka iyaga ku hanuuniya oo aan leexanin markaa duul wanaagsan inay lahaayeen markay sabreen ayaa ilaahay ka siiyey maarkaysa a'ima baanu ka dhignay maxaan ayma uga dhignay lama sabaruu markay sabreen baad odhanaysaa lama sabaruu markay sabreen ayaanu ka dhignay markaa waxay ahaayeen kuwa ku sabray awaamirta ilaahay ay samaynteeda waxaa kaloo ku sabreen inay ka tagaan ilaahay wuxuu ka reebay waxay ku sabreen inay rususha ilaahay rumeeyaan waxay ku sabreen inay rususha ilaahay waxay ula yimaadeen ay raacaan markaa dadkay xaqa ugu yaadi jireen saasay fari jireen xumaantana way reebi jireen dabadeedla markii dambay dhacday in la bedelo diintii muuse ee la tacriifiyey maqaamkan isaga ah waa laga qaaday markan dambe markay diintii nabiyullaahi muuse ay lamaa badeluu wa carafuu sulibuu daalika almaqaam darajo ay waayeen bay noqotay quluubtooduna markaa waxay noqotay qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi falaa camala saalixan walaa ictiqaadan صaxiixa waa dhici karaysaa qaarkood inay baaqi iskaga sii noqdeen ma ogta ilaahay sidaasuu lahaa ma ogtay subxaana wa tacaala ina rabbaka wa kaanuu waxay ahaayeen biaayaatinaa yuuqinuun waa kaar iyaga ka midana waa odhan karaynaa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedow huwa isagu yafsilu isaga kala saari doona baynahum dadka dhexdooda rabbi baa kala saari yawma alqiyaama ayaanu alla kala saari dhexdiisa fi yawma alqiyaama dimaakiibu alla ku kala saari kaanu ay ahaayeen yakhtalifuuna kuwii isku khilaafa fiihi sidaa fiih manaa waxay isku khilaafsanaayeen buu alle ku kala saari doonaayo ictiqaadka iyo acmaashaba haddaysa marka kala saaridda ilaahay sidee ayay noqonaysa waxay noqonaysaa gacan ku taagnaana ilaahay janno ayuu geyn doonaa subxaanahu watacaala oo uu ku abaal marin doona jandaynkaasa qaba ee kufriga iyo gaalnimada xambaarsanaana ee baashiibaa halkan ka soo qorinaysooo naar baa sugayso iyana way garanaysaa ma arkaysaa ehelkeeda way iska taqaana allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala awalam yahdi miyaanu u cadaanin lahum ayaga miyaanu u cadaanin kama halaknaa in badan inaanu halagnay ficilkan faacilkiisu uu dhibaato bata culimada qaarkood waxay leeyihiin kama halaknaa halkaas faacilku ku jiraa qaarna waa faacilka halkaasunbaa laga fahmi karaayo awalam yahdi miyaanu u cadaanin lahum ayaga ihlaakuna halaagidayadaanu halaagnay miyaanay u cadaanin kam in badan ay kasiira in badan halagnaa inaanu halaagna subnaanoodana culamada qaar ka dhiga way jiraan oo cid naguma qabsan karto waa madhab macruuf ku ammaaragtay ah finaxwa kama halagnaa intaanu halaagnay min qablihim ayaga hortood in badan inaan halagno umadmiyaanay cadaan oo min alquruuni ummada ah kuwaasoo yamshuuna ay socdaan kuwa nooy yamshuuna ay marayaan fii masaakinihim guryahoodiiba ay socdaan aamiyaanay ku cibro qaadan baa ilaahay subxaana watacaala ina fii daalika kaa la soo sheegay buu ku jiraa aba waxa ku sugan laayaat afalaa yasmacuun war kuwo wax maqlayo xaqa ajiibaya miyaanay ahay awalam yarow miyaanay arkayn baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala anna anagu anna anagu nasuuqu inaanu kaxayno waa la duubaya waa wadid nasuuqu inaanu kaxayno almaaa biyaha amba roobka inaanu u kaxayno ila alardi dhul inaanu u kaxayno arlo arladaasoo aljurusi xaaluf ah xaaluf waa dhul aan abaarsaday oo xaalufay maashaysa aljurus oo xaaluf ah kaa miyaani ashay oo fanukriju waxaanu ku soo saarna ana anagu nasuuqu inaanu kaxayno almaa biyaha ila alardi aanu kaxayno arno aljurusa xaalufa oo fanukriju aanu ku soo saarno bihi biyahaasi bihi ay biyaha aanu kaxayno aanu ku soo saarno zarca zaracaanu ku soo saarno zaracaas oo ta'kulu ay cunayso minhu isaga xaggiisa ay ka cunayso ancaamuhum xoolahooda iyo wa anfusuhum ba ay wax ka cunayaan afalaa yubsiro miyaanay waxba arkayn baa ilaahay leeya subxaanau watacaala maxay u noqon layihiin kuwa cibro qaata oo ilaahay subxaanau watacaala adeecabaa rabi yidhi ilaahay baa kacaynaya subxaanau watacaala wa arduljurus waxyaabaha qariibkaa tafaasiirta mufasiriinta qaarkood ay soo raraan dhulkan xaalufkii waxay leeyihiin waa ardulmisra waa dhulka masar bay leeyihiin waayo waa dhul shidicsan waxay u baahan tahay biyo iyaga usoo daad kusoo hormado u sida biyaha maylka oo kale oo waxay leeyihiin haddii roobku uu ka heli lahaa ardul masar nakada dhammaan dhismayaasha ka dhisani way dumi lahaayeen bay leeyihiin saadaatoo biyaha maylka ayaa ilaahay intu usoo kaxeeyey markaa biyaha ilaahay wadaaye ila arduljurusu u wadaaba waa ardulmisra bay yidhaahdeen marka halkaasuu uga soo xambaarayaa biyihii maarkaysa ambaar halka ka timaada min ambaar bilaadi xabash halkaasay ka faa'idaysanayaa biyo wanaagsan buu ukeenayaa ciid wanaagsan buu ukeenayaa siaasaa ibnu kasiir oo kale uu leeyahay fa subxaana alxakiim alkariim almanaan almaxmuud abada intaasuu kaga harayaa moogtaha wallahu aclam qise ayuu markaa mufasirku soo saarayaayoo wuxuu leeyahay qayb ibnu xajaaj uu warinayo markii masar la furtay camar ibnu caas ayaa amiirka ahaa dabadeedka waxay ku yidhaahdeen ninyahow amiirkaahi wadiga naylka la yidhaahdaa maaragtay ma soo sanadkan soomu rogmanin sababbaa jirta markaasuu yidhi muxuu soo rogma waayey markaasay yidhaahdeen markay bishan maaragtay labiyo toban habeen ay tagto ayaanu inan soo qabanaa maaragtay gashaanti ah oo labadooda waa aabaheed iyo hooyada ay ku curteen ilaa jaariyatin bakrin bayna abaway maanaa labadooduba ay ahaayeen curadoodii ahayd oo midna hore aanu waxba u dhalin ayaanu soo qabanaa markaasaanu wedigan aabbaheed iyo hooyadeed baanu raalli gelinaa dabeeto inanta waanu usoo labisnaa maryo wanaagsan iyo wax wanaagsan dabeeto wedigaan mayl baanu ku turaa bay yidhaahdeen suubiyu noogu soo qulqulaan maaragta ay noogu yimaadaan markaa cumar wuxuu ku yihi ina hada laa yakunu fi islaam war maaha intan aan islaamku yaqaano inaan islaamaya hadduu maakaana wixii ka horreeya o dhan ba wuu dumiyey markaa way joogsadeen biyihii naylkuna way soo lugma waayeen maaragtay ilaa ay dabcaanba inay kaba guuraan dabeeta camar baa cumar warqad usoo qoray bay leeyihiin cumar baa yidhi waa lasiibta arrinta dabeeta warqad buu usoo dhiibay warqadayda taas webiga naylku rid markay kuu timaado wuu furay waqadam maxaa ku yaallaa min cabdillaahi cumar amir almuuminiin ilaa mayli ahli misra maylkaabuu usoo qaray bay leeyihin walcilmu cinda allah maylkay ku socotaa amaa bacdu fa in kunta inamaa tajri min qibalika falaa tajri adigu haddaad isweli jirtay maylkow waxba habsoo rogmanin buyii jiis wada haddaad tahay waxba adigu ha qulqulin wain kaana allahu alwaaxid alqahaar huwa aladii yujriika fanas'alu allaha an yujriyaka haddii ilaahay ku weli jirana ilahay baan weydiisanayna wa buu ku tuuray faasbaxuu yawma asabt waqad ajra allahu mayla sitata cashara diraaca fi laylati waaxida wuu jabayba wuu fasaxayba wamaa ilaa daalika wallahu aclam qisadaas ayuu soo rarayaa mufasirku waa nin muhadalka oo khatar badan markaas sunnaha ayay goolay xaafid abulqaasim alalakai ayaa wuxuu ku warinayaa qisadan fi kitaabi sunna ayuu ku warinaya falaa yubsiruun allah wuxu lehi subxaana watacaala wayaquluuna waxay yidhaahdeen matee goorme ayuu yahay hada alfatxu xukunkani yakfilu samaynaan marin alfatxu alxukm baa loo jeedaa ilahay baan kala saari doona inu soo haynay alfatxu alxukmu walqada wey kul wuxuu yaquluna waxaa la doonaa mataawa goorme ayuu dhacayaa hada alfatxu xukunkani in kuntum hadaatiin mu'miniina o saadiqiina kuwa ru sheegaya goormaa ilaahayna kala saari kul waxaad tidhahdaa yawma alfatx maalintaa kala saarida laa yanfacu ma anfici doona aladiina kuwa kafaruu gaaloobay iimaanuhum ma anfici doono walaa hum mana ahaan doonaan yundaruuna kuwa loo kaadiyo faacrid ka jeedsanay muxamedow canhum ayada xaggooda iskaga jeedsada alla yihi wantadir sug bal waxaa dhici doona inahum ayagu muntadiruun ihaa way sugi doonaan oo dawaayrwe kula midun weeye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an